bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo shanaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray dulmiga in laga dheeraado laga fogaado xadgudubka wixii dulan ee kugu maqanna intaad nooshahay aada iska celiso tajaanisku furan yahay in dadka xuquuqdooda layska bixiyo xaqullahina layska dhowro oo la yska gudo وcan abi bakrة nufayc bn اlxاariث radi اllahu tacaalى canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh walih waslm qaal ina الzamaana xilligu zamanku marka zamaanku waa wakhtiga ama dahriga haddana waxaa loo jeedaa sanadka laga wadaa ina azamaana sanadkii iyo guyaashii qad istadaara waa wareegay istadaara iyo daara yaduuru waa isku mid waa in shaygu meeshuu ka bilowday uu kusoo laabto shaygu markuu halku ka bilowda soo laabto ayaa isdaarada la yidhaahdaa iyo dawaarkaba ina azamaana sanadkii iyo gugii qad istadaara waa wareegoo meeshuu ka bilowday buu kusoo noqday hayatihi buu u wareegay yma hayatihi shagligiisiiy qaabkiisibuu u wareegay yma khalaq allahu samaawaati wاlarda maalinkuu ilaahay dhul iyo cirba abuuray buu ku soo laabtay sanadku bilood buu ahaa bil walba xilli bay lahayd maalmuhu waa saxnaayeen khaladkii ay carabi samayso mushrikii alcarab ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala sixidii dibuu u saxmay hawshu isguraysay waxay ku beegantay xaajat ulwadaac mushrikii alcarab qaybo ka mida oo qur-aanku ilaahay ku sheegay inama nasiyu ziyaadatun fi lkufr waad garanaysaan sanad wuxuu dhihi sanadkan biluhu waa labiyo toban waa shan bay odhan jireen bilihii baa isguraya waxay samayn jireen bisha muxaram oo bisha zake u ee sanadka islaamka uu ka bilowdo waa bil xurmalo marka inay dhig daadiyaan ama dagaalamaan ma aysan ogolayn way rari jireen bisha muxaramka waxay u raayaan safar muxaram ay marka dagaalamayaan oo howlahooda dhammaysanayaan oo iskala baxayaan oo waxay dhici karaan iyo waxay boobi karaan samaynayaan bishii muxaramna waxay u rareen safar sanadkaa sanadka xiga bishii safar oo ah ayaga u ah marka ayada muxaram bay haddana rarayaan safar maxaa ku xiga mawliid rabiiculawal mawliid bay u yaqaanaan soomaalidu rabiiculawal baa la yidhahdaa rabiiculawal bay sanadka dambar waxay ka dhighayaan muxaram sanadka xigay haddana rarayaan say rabiiculawal u dagaalamaan oy muxaram ka soo dhigeen rabiicuaani maalma doona af soomaaliga lagu yidhahdaa bishaa dambe rabiicuan u taqaana annagu maalma doona dhan waa idinku taqana idinka idin taalla maxaa u taqaanaan ya maalma doonan baa la yidhahda waad fiicantihiin haddaad ila socotaan marka saasay ku wadeen waa isgurayaan marka sanadkii dhan bishii muxram waxay tagtay meelaan meesheeday ahayn say u wareegaysay u wareegaysay sanadka uu nabigu xajinayay xajat ulwadaac ayay waxay ku soo fadhiisatay booskeedii bay timid ina الzamaana qad istadaara ka hay'ati yowma khalaqa الsamaawaati wاlard dibdhigay dibdhiga hayeen iyo horumarintii wixoo dhan baa isku dhammaaday bishii muxaram waxay timid sanadkii bilowgiisii muxaram dilxaj xija waxay timid booskeedii sanadkay marna aniyo toban bilood ka dhigi jireen marna labiyo toban bilood wuxuu ku soo laabtay labiyo bilood bishii iyo sanadkii wax walba waa saxmay walidaalika ay culamada qaarkood yidhahdeen wuxuu nabigu asagoo xajkii la farad yeelay uu dib oogu dhigay wuxuu sugahayey intay saacaddu buuxsamaysay maalmuhu iyo biluhu iyo sanadkuba intii uu wareego ku imanayo meesha loogu talagalay xadiidkii macnahaasuu ku saabsan yahay ina zamaana qad istadaara kayati ay ka shaklihi wa suuratii fi dawaraani labayo toban bilood bilmuxaram bildilxijo eh, mid walba meesheeda inay dhacdo nabigu tiiba kuu sheegaya asanadku gugu itna cashara shahran labayo toban bilood weeye shan iyo toban ma aha saddex tobanna ma aha afariyo tobanna ma aha minhaa sanada afariyo tobanka eh, cafwan labayo tobanka biloodoo waxaa ka mida arbacatun xurum afar biloodoo xurmalaa ka mida afar bilood oo xurmala ka mida alaaun saddex mutawaaliyaatun waa xidhiidhaan majnuun wuxuu keenayaa in la yidhaha alaaatun oo ta' la geliyo ay tahay ay tahay cafwan muakar mudakar alaaatun bitai qul lilcashara fii caddi ma axaduhu mudakara khulaasadii laakiin waxaa laga cabiray ee layaaligaa la fiirinaya maadaama carab ay bisha ka tiriyaan habeenaha habeenaha habeenkuna waa muana saasaa loo gooyey taada looga gooyey ayb macnahaasay eegayaan dhib ma laha alaaun saddex bilood mutawaaliyatun way xidhiidhaa oo waa saddexdee saddexda xidhiidha waa dulqacda iyo dilxija iyo muxaram sanadka bilowgiisa bil xurmaluu ka bilowdaa bil xurmalna wuu ku dhamaadaa sanadka islaamku u fiirsada bil xurmaluu ka bilowdaa wuuna ku dhammaadaa dhexdana waxaa la geliyey bil kaloo xurmala oo rajab ah dabayaaqada sanadku laba biloodoo xidhadho xurmalaa ku jirta lianna alacmaala bilkhawaatiim shayguna wuxuu ugu khayr badan yahay dhammaadka xataa sidaa u kala qiimo badan camalkiinuna waxaa u khayr badan midka u dambeeya een ku khaatima suubsanno sanadku wuxuu ka bilowdaa bil xurmale oo zake la yidhahdo af soomaaliga muxaramna la yidhahdo af carabiga wuxuuna ku dhammaadaa bisha dilxijo la yidhaahdee carafaa u taqaanaan dhexda waxaa ku jira bartamaha sanadka ama dhexdiisa waxaa ku jira bil xurmaloo rajab la yidhaahdo rajab iyo dulqacda iyo dulxija saddexdaaba dabayaaqada sanadkay ku jiraan marka la fiiriyo laakiin labada u dambaysa waa maxay waa bilii xurmada lahaa sanadku sidaasuu iyuu u tartiibsan yahay saddexda xidhi nabigu uu kuu sheegayo waa labada sanadka u dambaysa iyo sanadka islaamku tuu ka bilowdo hadda issaaran nabigu kuu sheegay wuxuu dulqacda bisha sidataa waa bisha koyo tobnaad bisha koyo tobnaad ee sanadka islaamka wdulxija bisha carafo waa bisha labiyo tobnaad wاlmuxaram iyo bisha zake la sanadku uu ka sida uu nabigu u tiriya baa fiican loo tiriyo wadaadda waxay u tirinayaan cagsi oo waxay ka bilaabayaan muxaram eh, rajab dulqicda iyo dulxija saasay u tirinayaan oo waxay eegayaan tartiibka iskugu xiga nabigu wuxuu fiiriyey siday iskugu xigaan ay isu daba joogaan buu nabigu eegaya calayh salaat wasalaam ayib bilowga sanadka muusan fiirinin wa rajabu mudara midda afraadna waa bishii rajabe mudar ay weynayn jireen caraboo dhan baa weynayn jirta lakiin qolyahan mudar baa si gooni ah bishaa u weynayn jiray oo wax gowrici jiray oo aan dagaal qaadi jirinoo wax walboo lagu sameeya aan aargosan jirinoo sugi jiray ilaa laga baxaya rajab ixtiraam gooniya iyo tacdiim gooniya u hayeen saasaa marka loogu aaneeyey iyagoo loogu tiriyey واlإضاafaة تaثبت بأdنى مuلaabaسة في القاacدة الcarabiية شhay baa lagu aanayn isxijiyaroo isiiday aad isxijisay ama aad ku badatay ama aad dhowr goor ka hadashay waxaad dhihi masaajidka ree hebel iyagu maysan dhisin shuqul kuma laakiin way u badan yihin way ku tukadaan masaajid baan waa dhoweyd isliigi ku yaalaan qaybta dambe waxaan u bixinaa eh, qaybta ree hebel oo isliig ku yaalla qaybta ree hebel soo ma garanaysaan ragin reesad waad fahmaysaan marka ma aha in ayagu ay leeyihiin allah masadka iskale waa bayd ilaahay laakiin markaad u badatay waxaa lagu dhihi waa waa lagu tiirinaya saasna saxaabadu way yaqaaneen oo xaafadaha masaajidka ku yaalla xaafadda ku yaalla waxa loo masjidka reer bani camr bni cawf masjidkii reer bani salimo masjidku allah iska leh laakiin qoyska meesha deganaya xaafadda loogu magacdaraya culays kale ma jiro wa rajabu mudara bishii rajabe reer mudar alladii rajab kaasoo bayna jumaadaa wa shacbaan rajabtay qolyo gurguurin jireen oo marna ka hormarin jireen xilligeeda marna ka dammarin jireen nabigu wuxuu rabaa inuu kuwa xadido qolyaa waxay dhigi jireen ramadaan meeshay taallay rajab dhigi jireen marka nabigu wuxuu ku yidhi alladii rajabkaasoo bayna jumaada jumaad alaakhiri wuxuu u wa shacbaan bisha shacbaan buu u dhexeeyaa jumaadulawal jumaadulaakhir baadihi rajab maxaa ku xiga shacbaan nabigu markuu intaa yidhi buu ayu shahrin haada saxaabay bishan waa tuma qulnaa allahu warasuulu aclam allihi rasuulkiisaa u ogaal badan fasakata nabigu waa aamusay jawaabta wuu ka aamusay xataa danannaa ilaa aanu malaynay annahu sayusamiihu nabigu ku magacaabi doono dilxija biayr ismi magaciisi magacan ka ahay nabigu wuxuu u weydiiyey waa imaam taqriir wuxuu u weydiinayaa xagganna oga aamusayaa jawaabta inay si fiican u dhuuxaan oo u dhowroofaan oo hawsha ay ku duubaan maskaxduu rabaa nabigu alai salatu wasalaam sheeg haddaad dul marto murural kiraam waxaa laga yaabaa inuusan ruuxu ku biyo dhigin laakiin markaad isku dul joogsato oo dul istaagto ood su'aal ka keento ood ruuxii la tafaacuusho oo asagii su'aal ku celiso hawshaa meel bay kaga qormaysa waa wuu xusuusanaya qaala nabi wuxuu ihi alaysa dalxija bishaani miyayn bishii muxaram ahayn cafwan bishii carafa ahayn alaysa dalxaja idan waxaa hadda loo nasbiye waa khabarkii laysa marka isamkeedii baa go'an alaysa shahru daxija marka alaysa dalxijati miyaysan ahayn bishii carafo bishii dalxija miyaysan ahayn qulna waxaanu belanabalo waa tahay qaala wuxuu uhi faayu baladin haada magaaladan aan joogna waa magaaladee qulna allah warasuulu aclam fasakata xataa dananna annahu sayusamiihi bikayr ismih nabigu waa aamusay ilaa aanu malaynay in beledkan maka uu magac ku sheegi doonabigu oo hawshan dhaqaanay buu ka wareegi doon qaala nabigu wuxuu uhi alaysa albaldatu cafwan alaysa albaldata alaysa albaladu albalda marka waa khabarkii laysa miyaysan maka ahayn albalda magacaas waxaa qaatay mako baytullahi alxaraam baa la tegay qul inamaa umirtu an acbuda rabba hadihi اlbaldati alatii xaramaha allatii xaramaha cafwan marka albalda waa maxay waa magac marka hore jinsi ahaa ismu jinsi ah oo caam ahaa laakiin magaca waxaa qaatay maka mukarama qaatay albayt اlxaraam alkitaab bay ku dhihin qolyahan carabiyada waxay u jeedaan kitaabu sibaweyhi wadakara fi اlkitaab wadukira fi اlkitaab hamoodu qur-aanka maxay u socdaan kitaabu sibaweyhi beydkan booqda aad maqli beydka waxay u jeedaan ismiga carabtu alqaacida alcarabiya aw lugawiya asmaada marna waxaa loo ilaaqaa laba qaab magaca laba qaab baa loo loo baxshaa mar waxaa loo ilaaqaa in laga sooco hayrkii magac baa la idlaaqaya ama lagu dhawaaqaya isagoo la raba in laga sooco jinsi aan jinsigaa ahayn alrajulu baad dhihi adoo ka soocaya dumarka marka waa ilaaq guudoo caama weeye yuطlaqu اlsmu liltamyiizi min hayrihi marka waa ilaaqa caamka la yaqaano marna magacaas horaan loo ilaaqay in mid kale laga soco laga duwo macanihii ka kale uu kaga duunaaday axadka ku dhammaystiran baa lagu khaas yeelaya mararka qaarkood nin baan arkay nin ragaan arkaad leedahay waxaad u kaamil الrujula kaamil الrajula ismu jinsigaa mar lagu idlaaqi axad mucayana asagoo loo jeedo wa huwa alkaamilu fi fi اlsmi saa darteed marka la ilaaqo ismu jinsigaa la ilaaqo laa yaqacu ila al alkaamili laa yaqacu ilaa cala alkaamili fiihi muslim haddii la idlaaqo maxaa loo jeedaa laba idlaaq buu le marna waxaa laga soocayaa gaalada marna waxaa loo jeedaa alkaamilu fi اlislaam albalda haddii la idlaaqo waa magac caam oo jinsi ah waxaa laga soocaya waxaan beled iyo ka ahayne miyi iyo saxaariya baadiya marna waxaa loo jeedaa shayga magaalanimo u astaahile ku dhammaystirina wax la wadaaga fadliga iyo sharafta midna uusan jirin marka baytullahi xaraam wax la wadaaga ma jiro ismu اlbalda fi الsharafi wاlkamaal saasaa marka loo khaas yeelaa qulna waxaan albala nabi alla waa baytullahi xaraam meeshaanu joogno qaala wuxuu subuna faأy yowmin hada maanta waa tuma qulna waxaan allah warasuulu aclam marka nabigu khudbaynayo waa ywm الnaxri waa ywm الnaxri oo mina la joogo bayna aljamaraat jamrat الsuqraa iyo jamratulkubraa dhexdoo nabigu taagan yahay markaasuu khudbaynaya hashiisi buu saaran yahay abubakra hogaankeeda hayay asaga ka sheekeeyey yowmu carafa bilaal baa maalin damboo mina joogo intaan la aadinba maalinka hore intaan aan carafaba la aadinna saxaabi kalea gacantahay camr bnu khaarija yaa hogaanka hayay nabigu wuxuu ka dul khudbaynayaa hashiisi dusheeda abubakr ahay hogaanka sida saashu u dhaqdhaqaaqintu nabigu hadlahay ile neef xoolo iska dhaqaaqi dhagax ma aha birna ma aha iska dhaqaaqaysa marka isaga ahayey wuu khudbaynay khudba dheer buu nabigu ujeediyey oo khudbadan ka mid ahayd qulna allah warasuulu aclam fasakata nabigu waa aamusay xataa dannana ilaa aanu annahu sayusamiihi nabigu ku magacaabi doono maalinkii yowmu naxri oo maalinka tobnaad ahayd biqayri ismi magaciis magacan ka ahayn uma qaala wuxuu yidhi maxbaan ka booday qaala nabig wuxuu yidhi alaysa yowma الnaxri alaysa اlyowmu yowma الnaxri saasay iskugu xidhan tahay marka ismkii baa iska maqan waa la goy marar badan miyaysan maanta ahayn maalinkii yowmunaxri dhundhowga maalinkii yowm alxaj اlakbar miyuusan ahayn oo laydinka rabin jamaraadkoo tuurataan iyo xalqi iyo dabxi iyo dawaaf اlifaada waa acmaashu maalinkay u badnayd wey qulnaa bala nabi alla waa yowm الnaxri qaala wuxuu uhi faina dimaa'akum idan bisha dilxija sharafteeda iyo xurmadeeda beledka xurmadiisa iyo sharaftiisa maalinka yowmunaxri maalinka tobnaad ee carafo bisha carafo xurmadiisa way yaqaanaan waa muqarar caamadooda culummadooda saqiir iyo kabiir axad walba mu'minkooda iyo ardaalkooda kulli way ka warqabaan fi ljaahiliyati walislaam way ogaayeen munaafiqiyo muslim hawsha waa laga dhagsan yahay idan marka hawlay fudaysan jireen yuu nabigu rabaa inuu u fadhiisiyo u cusleeyo say u culus tahay agtooda ugu culus tahay bisha dilxija iyo maalinka e, yowmu naxri ah iyo beledka e, baytulahi xaraam ah saddexdaas siday agtiinna ugu culus yihiin ashyaa aad fudaysataanoo saa u culus baa jira oo waa maxay dhiiggiinna iyo naftiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinna tiibuu nabigu usoo socdaa faina dima'akum dhiiggiinnu iyo wa amwaalakum hantidiinnu wa acraadakum sharaftiinna sharafta uu leeyahay meeshuu ka xanuunsado marka laga hadlo wey ruuxu marka la duro meeshuu ka xanaaqay uu ka gubto wey awyaashii iyo aabbayaashii asaga dayaanadiisii iyo dadnimadiisii marka la duro wuxuu ruuxu ka xanuunsada cirdiga la yidhaahdaa calaykum xaraamun xaraam bay idinka yihiinoo waa mamnuuc inaad ku ka xurmati ywmikum haada maanta xurmadeedoo kale maalinkan ym naxri ah fii baladikum haada oo baladkiina gudihiisa xurmada kulo baytlail xaraaman fii shahrikum haada bishan gudaheedoo dilxaja ah say bisha dilxijo baladka xaraamka baled alxaraam iyo ymu naxri agtina xurma ugu leedahay ee mamnuuc u tahay inaad xadgudubtaan yay mar walba dhiiggiinni iyo maalkiinni iyo sharaftiinnu xaaraamidkiin lagu xadgudbo wax xilli ku xidhan ma aha nabigu wuxu uhi wasatalqawna rabbakum rabbigiin baad la kulmi doontaan muslimiinay fayas'alukum wuxuu idin weydiin doonaa can acmaalikum shaqadiinni wanaag ama xumaana alaa falaa tarjicuu ay falaa tasiiruu tarjicu huna waa tasiiruu macnan wa camalan camalka ay samaynaysa xagga ciraabka iyo macnaba tafsiiru bay la mid tahay alaa falaa tarjicuu ha noqonina bacdi aniga gadaashay kufaara ay falaa tasiiruu bay la macno tahay bacdi aniga gadaashay kufaaran gaala ha noqonina diinka ha ka bixina ama dhaqan gaala ha samaynina ama wuxuu rabbi idinka xarimay ha bannaysanina yadribu uu garaacayo bacdukum barhkiin riqaaba bacdin barh kale qoortii uu goynayo uu dilayo dhiiggiisa uu bannaysanayo alaa liyuballiq ashaahidu midkiinna jooga ha gaadhsiiyo alkhaa'iba ka maqanen wacdigayga iyo weedhaa iyo farinta aan maqal ha la gaadhsiiyo falacalla bacda man yabluquhu waxaa laga yaabaa dadka ay farinteedu gaadhayso an yakuuna barhkaa maqnaa ee la gaadhsiiya inay noqdaanoo yihiin awcaa mid ka dhug badan ama ka weelayn og ama ka fahmi badan oo ka fahmi og lahu lilkalaami min bacdi man samicahu dadkii maqlay barhkood intiina hadda hor taagan ee warkayga maqlahaya haddaad fariinta qaaddanoo intii maqnayd aad gaadhsiisaan waxaa laga yaabaa dad maqnaa oy fariintayd u gaadhay u fahmeen hadalkaa in barhkiin uusan u fahmin culamadu waxay ka qaateen waxaa dhici karta in laga helo muta'ahir dadka dambe ee muslimiinta ah nin axaadiista iyo aayadaha ka fahma macno aad u qiimo badan hortii aan laga fahmin halkanay ku jirtaa wey falacalla bacda man yabluquhu walam yashhadhu dadka aan goobjoogga ahayn ee maqnaa ee xadiidkiiga aad gaadhsiiseen waxaa laga yaabaa an yakuuna awca ee afhama lahu lilbalaaq ama risaaladii farriinti min bacdi man samicahu mushaahadatan laa riwaayatan wa balaaqan dadkii maqlahayay inuu asagoo ka dhugbato oo ka fahmo bato oo macaani aan laga fahmin hortii uu ka fahmo ayaa laga yaabaa uma qaala wuxuu nabigu waa naadir laakiin taas waa naadir ayna albaxru min alwashal waalcallu min alcalal baa la yidhaahdaa marka sida badan ninka goobjoogga ah ee nabiga hadalkiisa maqlayey ee xadiidka maqlayey markuu soo fulayey aayaddu markay degaysa jooga ayaa kaa fahma badan oo kaaga wanaagsan xagga fahamka lanna qaraa'inu اlaxwaal ayuu la socdaa wa cinda alculamaai alqaraa'inu laa tunqal cinda culama اlusuul qaraa'inta lama soo gooriyo wa min ثama la yidhi ashaahidu yaraa ma laa yara اlhaa'ib laysa اlhabru kalmucayan nabiga laga wariya xadii xasana wadaadana ay daciifiyaan sida raajixan inuu sugan yahay ah idan waxaa weeye haaliban ruuxa goobjooga ayaa ayaa kaa yaqaana soomaalida way ku mahmaan waxay dhaheen xog hele ayaa xaaje hela ninka xogta hela ayaa xaajada fahmo xukuma xogta ugu qiimo badanna waxaa weeye inaad dhacdada goobjoog ahayd shuhuudu ciyaan aw cayaan waxaad tidhaahdaba waa inaad goobjoogahayd wax adigu ku soo gaadhay wax badan baa ka dhiman wاlqaraa'inu qaraa'in اlaxwaal iyo qaraa'in اlmaqaam laa tunqal waxaa la soo guuriyaa dhacdo keliya ayaa khabar lagu soo guuriyaa goobjoogku ninka ah wax badan buu kaaga xog badan yahay alaa nabigu hal ballaqtu maydin gaadhsiiye fariinta dhiiggiinnu naftiinnu maalkiinnu cirdigiinnu iyo inay reeban in lagu xadgudbo sida ay u reeban tahay bisha xurmada in lagu xadgudbo beledka xaaraamka lagu xadgudbo maalinka yowmnaxr lagu xadgudbo alaa hal ballaqtu qulnaa nacam qaala nabigu wuxuu yidhi allahuma shhad ilahu markhaati ka aho muttafaqun calayh baytulqasiidku waa maxay ruuxa dadka muslimiinta dhiiggooda maalkooda sharaftooda iyo magacooda iska ilaaliya cirda hadda marka la yidhahdo inagu waxaan dhihi karnaa waa magaca ninka ragga waxaa la yidhi magacii buu noolaadaye maalkiisa ma noolaado adoo malyan dheer hadday sumcaddu kaa dhimato kii daya umbaa lagu dhihi markaad marayso ruuxaad dhaafta waxaad moodi inuu gadaal kaa xamanhayo ille waad is og tahaye qadaadkaad marka sumcadda in lagaa dilo wey cirdiga laga hadlaayo marka ruuxa sumcaddiisa maalkiisa naftiisa waa in muslimka ah. muttafaqun calayh nabigu wuxuu u markhaati gashanayaa ku ahaa nabigu fardu cayn bay ku ahayd inuu fariimaha diineed ummadda gaadhsiiyo waa lala soo diray inagu laakiin keligii buuna ahaa inagu laakiin maadaama aan malaayiin nahay qaybna fardu cayn bay inagu noqon ood og tihiin tafsiilka waynu soo marray qaybna fardu kifaaya noqonaysa وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارث الأنساري wuxuu magaciisa u raaciyey wuxuu ka ixtiraazaya inaad ku khaldanto abi umaamata albaahili suday ibnu cajaan albaahili aad ku khaldanto ninkan waa ansaari weeye marka iyaas ibnu aclabat اlansaari wayuqaalu aclabat bnu suhayl waa la yidhahda magaciisa aclabat bnu suhaylla wadaaddaa ku sheegay macaanika magac kalena waa lagu sheegaa saxaabigaasi reer ansaareed albalawi ana rasul sal l slam qaala wuxuu nabigu man iqtaaca ruuxii goosta waliqtiaacu huna wa alahdu ruuxii qaatoon baa loo jeeda man iqtaaca ruuxii goosta xaqa mri'in muslimin ruux muslima xaqii ninkii goosta dikru lmuslim hunaana waa kharaja mahraj alhaalib lanno dimiga maalkiisu waa la mid kaafirka mucaahadka maalkiisu waa la mid idan kaafirka xarbiga ah iyo murtadkun baa lagu ogol yahay markuu dagaal idinka dhexeeya inaad xoogihiisa qaadato inta kale idan waa kharaja mahraj alhaalib man iqtadaca xaqa marin muslimin ruux muslima xaqii ninkii qaatee goosta muxuu ku goostay biyamiini dhaarbeenaad dhaar beena waxba ka jirin markhaati buu ninkii waaye waxaa l hebelow hadda adii hebel baad ishaysaane xaajo walbana shan bay u baatay habeen dhawood baa idiin soo sheegay lagu sheegtihii baa la sheegta ma hayo makhraatiya adugu dhaaro dhaar beena ku dhuftay baalla wuxuuna og yahay inuu daalim yahay xooluhuu hebel leeyahay wadaadku haddee callaamuulhuyuub ma aha qaybna lama socdo makhraati buu qabanaya hadduu waayo yemiini dhaar baa imanaysa dhaar buu ku jiiday dhaar beenaad xoola ku qaadatay intay doona ha la ekaadeen inaga waa ka hadli doona faqad awjaba allahu lahu naar ilahay naar buu ninkaa u waajibiyey xoolo muslim ninkii dhaar been ah iyo maxkamad been ah iyo wadaaduu masalo xumeeye wax kaga helay naar baa u waajibtay wa xarama calayhi اljanna jannana ilaah waa ka mamnuuco waa ka xaaraam yeelay faqaala rajulu nin la yaabay waciidka culayskiisa faqaala rajul ba wuxuu idhi wain kaana shayan yasiiran nabi alla wax yarba allah ka dhigo haddaan ruux muslima oon wax isku qabanno kadibna aan dhaarto oon xoolihii sidaa laygu xukumo wax yar baa allah ka dhigay maku naargalahayaa yaa rasuul allah faqaala wuxu wain qadiiban min araak wain qadiiban min araak wain kaana alma'khuudu qadiiban min araak laan caday ah, laan caday ah, rumay baa allaha ka dhigay waad ku naargelaysa qadiibku waa laanta dhuuban ee lagu rumaydoo kale rawaahu muslim alaaa maraad buu nabigu ku celiyey muwabaynu ku soo maray wain kaana qadiiba min araag wain qadiiba min araag wain qadiiba min araag lilta'kiidi wاtaqriib saddex jeer buu subanuu ku celi qadiiba min araag waa qaayo halqabsi weeye fadaadiir allaha ka dhigo ciddi allaha ka dhigo wax ka yar sumuni allah ka dhigo dhuruurac baad u taqaanaa wuxuu doonaa la ekaado cayntayn hilinka soomaaliga marka la sarifo inta ugu yaray santiga cayntin lo odhan jiray umimaa laga teghayaa waxa dhan waa laga tegaya waa qaybta ugu yar wuxuu doona idan xaqu naas yaraan ma marba haddaad dulmi ku qaato waad ku naargeli jannada lagaga xarimaya haddaan rabbi subxaana wa tacaala ku cafiyin ama aadan ku badbaadayn hadhow xasanaadkaadii in lagaa gooyo idan haddii kale xumaha lagu saari waad ku naargelaysaa waa axaadiiu waciidi ka nusuusi asifaati laa tufasar walaa tuawal saasaa lagaga tagaya laakiin walqaacida waxaad aaminaysaa in ruuxa muslimka uusan ku gaaloobaynin dembi uu ku dhacay oon kufri ahayn waxaadna aaminaysaa dembi walboon gaalnimo ahayn ruuxa muslimka hadii lagu cadaabo naarta kuma kuma waarayo waa kii uun ka soo baxa xillay doonaho noqotee markaa dee naarnin galaha dee dhib ooma yaro midanyartee dabka ah ayaad nabi maxamed ala maalin maalmaha ka iyo gabar ansaariyad waxay u keentay raashiin bay u keentay oo hilib dheri ku jiray u keentay markaasuu nabigu lacay markuu qaatay ku gubtay kaabul kah yidhi markaasuu yidhi cajaban libni aadama in asaabahu bardun qaala xasi wain asaabahu xarun qaala xasi meella kuma rabo biniaadam hadduu qabow dareemo xaax buu leeyahay hadduu kuweyl dareemona kah buu leeyahay mise jah baa la dhahaa maxaa la yidhahdaa marka qolyana jah bay yidhahdaan hadda dhib ma laha idan waxaa weeye intay doonama halaga xaqu naaska ha la iska ilaaliyo xadiidku xambaarsan yahay وعن عدي بن cمرة الكindi قاaل صxaabiga wuxuu uhi samictu rasul صل ل sلم يquuل man istacmalnaahu ninkaan shaqo u dhiibanno minkum idinka idinka mida calىa camalin shaqo u dhiibno waali baa laga dhigay saaci baa laga dhigay saka soo ururiye ama dadka khayrka fara fakatamanaa naga qariya mikhyatan irbad naga qariya mikhyad waa irbadda qudhigeeda wax lagu talo yanta ah iyo famaa fowqahu wixii ka weyn kaana haygaa yarkee uu qariyey wuxuu noqonaya ululan khayaano yati bihi ywma اlqiyama la iman doono man ylul yati bihi yati bima alla ywma اlqiyaama wy waxaad dhagarta ama adkhaainta aakhare waad keenaysa walidaalika waa kii dhihi jira cbdillah mascuud kitaabtiinna iyo masaaxifta qarsada oo dowladda ka qariya doonaysa intay ururisa inay gubto ay ka soo reebto shan masxaf maxaa yeelay nin walba wuxuu qarsada aakharu la iman doonaa idinku masxafka qarsada saad oola timaadaan aakharo halkaasuu ka iyo mari waa inaga soo mara muslim bayna kusoo sharxan hawsha ayada faqaama ilayhi rajulu nabigu wuxuu ninkaan shaqo u dhiibno oon dhanaanti soo uruuri hawshaas soo qabo xil soo qabo xilkii waxaa la rabaa si hufan oo daacadnimo inuu u guto wax walbana uu keeno ha badnaad ha yaraad u yidhi waa kana xisaabtamo hadduu wuxuun qariyo waa khayaano aakhare uu la iman doona isagoo tunka ku wada oo ku ceebaysa faqaama ilayhi rajulun aswad nin madow baa nabiga u istaagay oo meel ansaare ansaaree ansaar ka tirsan nin maaran oo nin cadaan ahayn baa istaagay fii riwaaya rajulun aswada qasiirun min alansaari kaanii anduru ilayhi buu saxaabiga hadda cadi bni cumayra Eh, adi bn amir cafan xilligan hadda aan taabiciin xadiidka idiin sheegayo ninkii muuqaalkiisii citaalkiisii midabkiisii qaabku u hadlay kulli hadda indhaha ku hayaad moodaabo oon arko kaanii anduru ilayhi faqaala inaan eegaya haddaba suu xaaladeeda u xusuustay dhacdaduu saxaabigu ka hadlaya faqaala yaa rasuul rasuulka ilaahi wuxuu iqbal cannii camalaka shaqadaada iga qabso waa iga gudoon shaqadaad ii dhiibtay xilkii baan soo wareejiyey qaana wuxuu wamaa laka maxaa ku helay shaqaan kuu dira waadna ku filan tahaye maxay tahay waan sacsilayaa qaala wuxuu idhi samictuka taquulu kada wa kada haddaan ku maqla adoo leh ninkaannu shaqo u dhiibno oo wax yar isdaba mariya uu ku cadaab mudanaya marka hawshaa ma awoodi karu i anugu nabigu wuxuu ihi qaala wa ana aquulhu haddaabaan ku leeh wa ana aquuluhu اlآan hadaaye baan ku maqnaado sidaa lamay tir haddaa ku leeyahay ninkan shaqo u dhiibno ee wax isdabamarsha uu ku naahormadan man istacmalnaahu calaa camalin ninkaanu shaqo u dhiibno falyaji ha la yimaado biqaliilihi qaliil camal wixii yaraa ee loo dhiibay iyo wakaiirkiisii badnaa famaa uutiya minhu wixii laga siiyo i dowladdu mushaaraan qoondayso akhada wuu qaadanaya wamaa nuhya wixii laga reebay loo diidana intaha waa ka hadhahaya inagu shaqada dhanba waxaan u doonaaba inaan wax dhacane say laisu keeni xadiidka innaga shuqul soomaali iyo waa isdiidan wixii lagu qorsheeyey ee mushaar ahaa wixii ka badan waa khayaano aakharna waad ku naarmudo xadiidku leehay innagu waxaan u shaqa tagaynaaba meesha waa la boobahayaae aan wax ka boobno reerka dhan baa hataa kugu taarsan wax boobka maalinka antaad xooguu xilliguu soo magacaabo aad timaaddo waa laguu soo shaxaategaya haddaad waxba dhiibi weydo oo torni wax yaru mushtara la isii wixiina biilasha reerka iyo ka badnaan waa aniga duruuftaydu ni waa ciyaaraysaa mudaqun baad adugu meesha mabiil baa laga qaataa hantidan la boobahaya nin walba hebel baa guryo dhistay hebel baa intaas biyaano taagay anqaru alaab ka kala tuuray kismaayuu ka taagay nairobi bay ka taagan tahay waa ku side xaafaddan buu ninkii hebel ah soodsiy aabbahiil adigaba hanqaarmiba adigii islaalinhayey muraadilacbaba kugu dhaxay waxaan leedahay show dabaal baa dadka waad liidataaba adugu xilli aad marka suxul duubtayba ood xaaraan u xadxaydaytay isma garanayso yaysan dadku idin aafaynin sidaas weeye sidaas weeyo ninkii ninkii xaqa iska dhowri waaya xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa cadaab waa xil iyo mas-uuliyad nabigu wuxuu yidhi alayh salaat wasalaam adduunka waxaa la moodaa inay khayr badantaad moodaane aakhara waxay noqon doontaa nadaamatun wa khizyun imaaradu adduunkay macaanta laakiin aakharo waa dulli iyo shallayti iyo qoomamay isu bedeli doontaa xaaraan iyo xayaa isweydiinhayaba meesha biicabaal ma ku jira xoogow biil ma laga helaanbaba la isweydiinba kooda ugu fiican marku xaaraanta ka dhargo uu arko inuu hawshu aysan sidan ku soconaynay yuu dhihi wadaadow bal sida wax loo xalaalayn lahaa maalin dhow buu nin i weydiinhayey hawl buu i weydiiy ka shaqaysto waxaa idhi markii aad bilaabaysa ma ogeyd waan ogaa buur inay xaaraan tahay waan ogaa laakiin wax kaloo la qaadaa la waayo hadda shaqo kale la waa sheekhow ka tali ay taagan tahay waa halkaasay baashu maraysa ilaahayna asturo an cmrkhab radi allahu tacaala canhu qaal lama kaana ywmu khaybara maalinkai khaybar markii uu ahaadoo la gaadhay sanadka toddobaad hijrada ee khaybar la furanayay aqbala nafarun koox baa soo dhaqaaqday min asxaabi الnabiy asxaabta nebi mxamed ka mid ah waxayna soo aadeen raggii shuhaadada aha meeshay yaalleen bay soo aadeen ay ku leedeen faqaaluu waxay yidhaahdeen nafarkaas jamaacada saxaabada ah wafulaanun shahiid hebelaasna janaa laga xaadiriyey xataa maruu ilaa ay soo mareen calaa rajulin nin bay soo mareen riwaayada abu daud baad ku martay yuqaalu lahu midcam baa la odhan jiray ninka asaga midcam baa la odhan jiray ninkii aynu xalay soo marray ahaa kirkira ma aha kirkira ma aha midcam weeye riwaayada abu daud baa caddaysada wuxuu ahaa nin la odhan jiray nin reer bani xaniifa ahaa ayaa nabigu u soo hadiyeeye ninkan mid addoon buu ahaa ninkaasa u soo hadiyey oo gacan yaro yuu nabigu ka dhigtay marka gaadiidku wax ka riri jiray oo fardaha nabigu hogaanka qaban jiray oo nin aad u adeegu ahaa dagaalku ka qayb gale marka xataa maruu calaa rajulin bay soo mareen yuqaalu lahu midcam la yidhaahdo faqaaluu waxay dhaheen fulaanun shahiid ah hebella midcamna waa shahiiday isna waa ahlujanna yidhaahdeen midcam maxaa ku dhacay dagaalkii oo dhammaaday ayuu baqaluu nabigu lahaaba tacminu intuu saaro koorihii saaro uu diyaariyay asagoo baqashi habaynayoo taagan yaa leeb duuflaal ah ku dhacay leeb duuflaaloo yuhuud soo tuurtay baa helay dagaalkii dabayaaqadiis leebkiiba u dhintay fallaadhii buu dhintay idan waxay dheen waa fulaanun shahiid faqaala nabi nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale hanii'an lahu biljanna shahiid saxaad maxay fulaanun shahiid waxay ka wadaan riwaayada kale caddaysay hanii'an lahu biاljanna ninkan jannadiisii hambalyo ninkan waa jannogalay dheheen hambalyo cinda الصaxaaba hadda kor maa idiin sheegay ruuxu haddii lagu dilo fii macrakati اlmushrikiina wاlkufaar min ahli اljanna maysan ka shiki jir weligii nebi maxamed kama shakisiinin xataa kama celinin waa dambo hawshu iska badatay oo balaayo iyo baktiba laiska yidhi shiidshiid buu sayidina cumar mar tacliiqiyey laakiin ninka hadduu dagaal gaala lagu dilo waa ahlujanna cinda almuslimiin fi aahir baainkaya u taalla allah nin walboy gaaladu dilaan oo dagaal lagu dilo oo diinkiisa lagu dilo waxaad leedihiin waa ahlujanno shahiid wey hadduu munaafiq isqaranayo reer magaala ahaa oo annaga noo benguuray yaa la xisaabtamay wa xisaabahum cala allah alxukmu cala aahir islaamka ruuxa muujista maxaad dhahaysaan waa muslim gaalnimo kii muujistana waa gaal ninkii shahiida maxaad leedihiin shahiid baan leena annagu ilaa uu nabigu yidhahda kan ka daaya anaa og xoog hoosaan ka haya sida kanoo kale faqaala nabinabi wuxu uri sl kalla maya kan asagu ahlujanna ma aha inta nabigu inta kale nabigu wuxuu qirayaa inay saxaabadu ma qabanin ama ha ogaado ama yuusan oga nabigu ma qabanin kanuu xog goonaa ah laga siiyey biwaxyin yuu nabigu ka hadlay kalaa maya buu ninka asagoo hanii'an lahu biljanna ma aha innii ra'aytuhu anaa ku arkay fi naari naarta fii burdatin bisabafiidadigtan waa sabiyada weeye macawis darteed riwaayada abu daawud shamla go'aanka horka la saarto shaal dilaha baalkaa tidhahdaan soo ma taqaanaan shaalka culus mid yaroo khafiif oo xerta loogu talagalay iyo macalimiintaan iibsan shaalka weyn soomaaliya shaaldilaan dhihi jirta wax dhahdaan kaasaa shamlada la yidhaahdaa garbasaarka ragga weeye waa cumaamad yar weyn cumaamad yaraha weyn wey oo go'na ka yar cumaaddana ka weyn shaalkan aan gaadhsiin baa shamladda la yidhaahdaa fii burdatin bisababi burdatin baan ku arka asagoo lagu cadaabayoo naar ku jira hallaha uu khayaamay oo uu qaatay intaan haniimada la qaybinin ka hor aw cabaa'atan ama busto uu xaday oo dhaxan laga hugado rawaahu muslim muslim baa wariyey xadiidkii muslim uu soo saaray qaybta u dambaysay buu ka gooyey nawowi ikhtisaaran nabigu markuu intaas sheegay bui ya bna alkhaaab idhab fanaadi fi الnaasi أnnahu laa yadkhulu اljannata ila اlmu'minuun fakharajtu fanaadaytu fi الnaasi alaa inahu laa yadkhulu اljannata ila اlmu'minuun nabiga hi cumarow istaag dadka dhaxqaad waxaad ku dhawaaqda ku adinta u sheegtaa jannada inuusan gelaynin ruuxa mu'minka ahay waan baxay bu cumar makarafoon baan qaato oo u jeeda hadda dhan baan mariyey ogaada janna ma gelayo ma fujuuraha saari maayo nimaan mu'min ahay dhambaalkuu nabigu maxamed uu dhiibay sayidina cumar u dhiibay iyo xadiidka awalkiisa hore niman baa intaisku qabteenba waxay dhaheen ninkan midcam ah mawlaa rasuulilah sal lay slam wuxuu ahaa munaafiq siyaaqa dambaana ku tusahaya lixaaqa dambeoo ah annahu laa yadkhul jannata ila almu'minuun baa ku tusaysa walidaalika alimaam alwasiir ibnu hubeyro wuxuu yidhi ninkan munaafiq buu nin jihaad yimid oo ririga dagaal yimid oo naftiisi quuday oo gaal fooda geliyey oo shahiiday maxaa laga fishaa inuu yahay mukhlis daacad ninka raggaa naftiisa waxaan ka ayn baad tidhahdeen wuu maareeya soo qadimay la yimid ee wacajiltu ilayka rabbi litardaa yidhi ma laga fisha khayaana inuu macawis iyo koofiyad iyo cumaad ku leexdaa naftiisiibubu quurahayaae ninka naftiisa quudhahaya xaggana khaaimay shaaldilaha iyo cumuuda qaatay munaafiqubaa bule ibn hubayra maba ahayn mumin walidaalika dadka mukhlisiinta oo dhanba nabigu kama hadlay u daayey haniian lahu biljanna fulaanun shahiid saxaabadu waa u aamusay kanuu yidhi maya waxaa lagu bushiyoo la yidhi hadduu munaafiq yahay nabigu wuxuu dhihi lahaa hee asagoo naar oogu jiraan arkay munaafiqnimada midda kale nabigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta ma fashili jirin daahirkooda ku dayn jiray midda saddexaad sababku ku naar mutay buu nabigu sheegay nifaaq ma aadin waxay nagu bulshan yidhaahdeen saaxibu muxjam buu la mid yahay isagoo gaal oo mushriga inagu wuxuu yidhi waxaan ku arkson lagu cadaabhayo ushi bakooradaydu dadka kaga xadi jiray maryaha markii la faama dhijiray bakooraddaa ku dhegtay anugu ma xadeen go'ada iska hayso haddii aan la fahmin saa uu kala tegi jiray ceebtii uu dadka la dheeraabaa yaa lagu magacdhabay oo lagu soocay mooyeen gaalla wuu ahaa marka hadda khayaanada ka saatay shuhadadii booskooda in la mariyo ee daahirkii burisay buu nabigu gooni u sheegay mooye nifaaq baa u horreeyey buu ibnu hubayr asagu leh uu ka jawaabaya idan khilaafkaasaa ka jira haddaad tidhahdaa marka ninkan munaafiq buu ahaa ila almumin waxaad ku cambaaraysaa muminiinta ay mukhlisiina saadiqiin day doonaanba ha noqdeen ducafaau liimaan haddaad leedahay asagu muslim buu ahaa midcam ee gaal ma ahayn munaafiqna ma ahayn waxaad le ila almumin ayil alkaamiluuna iimaanan alkaamiluuna fi liimaan baad ku fasiraysaa oo dadka jannada gala biduuni cadaabin saabiqin waxaa weeye mu'miniinta kaamiliinta ah inta marka iimaankoodu daciifka yahay ama aan muslim dhammaystirna ahayn waxaa laga yaabaa in cadaab loo hormariya kadibna ay jannada ku dambeeyaan asalkii aad taqaaneen baad ka duulaysaan khulaasada waxaa weeye nebi maxamed ood isxigtaan ama aad gacanyaro u tahay ku badbaadayn mayso adigu haddaad ibdarooto ood la timaada camal aad naar ku kasbato waa mawlihiisii waa gacalkiisii waa adeegihiisii laakiin khiyaanadaas u eeday waxaa kaloo ku jirta annasaha waxa la yidhaahdo indhagu kuweenna hadday wadaadaheennu hawl hoose ogaadaanoo xumaana qaraabadood saaxiibkoodii walaalkood inay yar asturaan oo qaryaan bal kuwa kale maya ka daaye oo walaalkaana sheegi maaye nabigu waxaa weeye waxaa loo soo diray inuu yahay annusxu likulli اlbashariya ma aha likulli muslim likulli اlbashariya wma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka hawshaa laska ilaaliyo khayaano iyo dhagar waa dhib badan tahay وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم نبga ka dhex joogsay صaxaabada فذakر لهم wuxuu u sheegay أن الجiهاaد fii sabiil jidka ilaah lagu dagaalamo gaalka la yska dhiciyo واlإimaana biالlah ilahay oo la rumeeyo qabla الجiهاad أفضل الأعmaal kuusha saxaabigu ilaahoo la rumeeyo iyo gaal la yska dhiciyo waxaa weeye waa afdal acmaal acmaasha khayrka midda u khayr badan wey ee u fadli badan waxaa midna waa allihii ku abuuray inaad xaqiisii ictiraafto midna waa maxay xaqa asaga inaad difaacdo wey waa intaa un aliimaanu billah muxuu yahay ilaahay subxaan qaadirood isu dhiibtood u hoggaansanto wey xaqiisana aad meel saartood u hoggaansantood yeesho xaqaa asagaeed aamintay eed ictiraaftay eed ku dhaqmayso dulanka ku socda waa inaad ka difaacdo hada huwa aljihaad diinka aamin difaacna waa intaa waa intaa un faqaama rajul nin baa istaagay faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal iga waran in qutiltu fii sabiil illah jidka ilaah haddii laygu dilo tukafaru canii khataayaaya ma layga dhaafayaa dembiyaashaydii dembiyaashii aan horaan galoo dhan ma layga cafini haddaan intaan dagaalama aan shahiido faqaala lahu rasul rasuulka wuxuu ku yidhi nacam waa lagaa dhaafi in qutilta haddii lagu dilo fii sabiililah lagugu dilo wa anta saabirun adoo adkaysanaya muxtasima ajir doonahaya muqbalun sii jeedoon caranon baqanin hayru mudbirin aan dabada iyo dhabarka jeedinin shuruuddaasaa lagu xidhay kow waa in jidka ilaah lagugu dilo daacad tahay oodan hee dana kala wadanin waa inaad sabirto u dulqaadato in takunuu ta'lamuun fainahum yaclamuun walaa tahinuu fi ibtiqaa'i اlqowmi weeye muxtasim ajir doona oo leh haddii e, diinka difaac ilaahina ugu dhow camalkan waajibkaana gudo muqbilun sii jeedoon cararin hayra mudbina dhabarka aan jeedinin uma qaala rasul rasulka ilah wuxuu yidhi kayfa qultu ur maxaad tidhi see tidhi ku celi su'aashii saaduu nabigu ereygaa u dhammeeyey yaa jibriil u sheegay wuxuu yidhi maya nabi axmed intaa ku dar wacallamaka maa lam takun taclam kayfa qulta see tidhi ku soo celi su'aashii qaala wuxuu ihi saxaabigii ara'ayta in qutiltu fii sabiili atukafaru canii khataayaya hadda hamsadii ba inoogu daray markuu horeba qadaray nabi allow dembigay ma lay dhaafaya haddaan shihido dagaalkan laygu dilo faqaala lahu rasul sl nacam wa anta saabirun muxtasibun muqbilun hayru mudbirin ila اdayna ay ila xuquuq الnaas waa lagu dhaafi hadaa lagu dilood shahido adoo adkaysanayo sabraya ajir doonayo ilahay inuu ajirkaashiya dagaalka iyo jihaadkaa doonaya sii jeedo oo cadowga ku sii jeedo oo la dagaalamaya hayru mudmin dhabarka aan jeedin oon cararin ila dayna ay ilaa xuquuq annaas xuquuqda biniaadamka mooye xaq biniaadam jihaadna laguma dhaafo xajna laguma dhaafo xuquuqda ilaahay oo dhan baa lagaa dhaafi oo jihaadka markaad ku shiida lagaaga dhaafi oo xajka haddii lagaa aqbalo lagaaga dhaafaya amaa shilin toban shilin anugu aan kugu lahaa ilahay kugu cafin maayo jihaadna ma ridayo shahaadana ma ridayso xajna ma ridaayo ogow ninkaa shahiidka lama imtixaanayo su-aal la weydiin maayo man rabbuka wamaa diinuku wamaa nabiyuku wamaa wamaa umatalla asagu horaan baa imtixaanka laga soo qaado nabiga isagoo adduunka jooga la soo imtixaan ninkaa kafaa bibaaraqati sayfi calaa ra'si fitna yaa la imtixaanaa nimanka warkoodu caddayn ee xirmanayska la imtixaani doonaa ninka warkiisu caddaaday ee shahiiday imtixaan ooma baahna w sago kamaandho fiican buu haysta tinidiisu waa diyaar laakiin xaqu nnaas waa in marka hore meel lagaa saaro ila dayn daynta mooyeen faina jibriila qaala lii dalika jibriil baa hadda igu yidhi intaa ka dabagee nabigu calayh الsalaaة wasalaam waa macsuumun fi اlaxkaami الsharciyaةi biاlijmac walaa khilaafa fi dalika xukumka sharciga caddayntiisa nabigu waa macsuum kuma khaldamo ma sakatiyo ma gafo xogtaasaa markoo nabiga loo dhiibay kadibna wacallamaka maa lam takun taclam wakaana fadla calayka caiima waa loo kordhinaya qul rabbi zidnii cilman idan sidaas wey rawaahu muslim idan waxaa meesha maxaa laga rabaa shahaadadii wax walba lagu dhaafay maxaa lagu dhaafi waayo xaqunaas xaqunaas xaqunaaskii kugu maqnaa ee dayntaha iyadan dafirsanayn baaba yaan la dhaafayne kii aad dulantay ka warran kii aad xaqdarra ku qaadatay ee dulantay eed khaa'intay eed tuugaysatay eed booliyatay ka warran kaba si daran wey muslim alla iska hel xuquuq unaas can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sl l slm qaala suban wuxuu hi atadruuna ma taqaananoo ma garanaysa muslimiina man ilmuflisu saboolku waa kuma caydhu waa kuma ninka dawarka ahee dagaagahaya ee saboolkae faqiirka ma taqaanaan qaaluu waxay dhaheen nabi maxamedow miyaahaa curfigaana imaadna weydiisaa almuflisu saboolkiiyo faqiirku waxaa weeye fiina annaga dhex ay fii curfina man laa dirhama lahu walaa mutaac ninkaan lacagna lahayn alaabna aan lahayn kinaaya waa maxay waa ninka saboolkan waxba lahayn sidai ninkii soomaaliyada gabadha doonay l maxaad haysaa maxaad gabadha lagu siiyo ka bixinaysa meel ciid intuu ku istaagay bui raadkaas raad iima weheliyo markaad oog hala kuu joogaan ama saca kuu joogaan ama xayna adhiga kuu joogto raadkaada maxaa weliya raad kalaa weheliya keligaa oo socda markaa tahayna ciidunba intaad ku sirata waxaad dhihi raadkaas raad iima weliye gabadhaasi unbaan u dhaqan kolaan soo dhaco qolyahan meelaha jooga aduu bal iska soo wareji xilkeeda ilaahuna astur almuflisu fiina waxaa weeye ninka caydha ee saboolka waxaa weye dhexdayada man laa dirham ay man laa maala lahu walaa mataa agab iyo alaabna aan lahayn iyo saabaan faqaal nabig wuxu uhi ina almuflisa min ummati taas waa curfigiinni laakiin aakhiran ka hadlaynaa hawsha adduunyad ii sheegteen soo maaha aakharan ujeeda ina almuflisa saboolku iyo caydhku waxaa weeye min ummati ummaddeeda xaggeeda man yatii ninka iman doona yowma alqiyaamati maalinka aakharo bisalaatin buu la iman salaad fara badan wa siyaamin soom fara badan wa zakaatin sadaqa fara badan iyo zako laakiin intaa wanaagga maxaa garab socda idabdarro kale uu samay wayatii wuxuu iman waqad shatama asagoo caayay haadaa kan buu aflagaadeeyey waqadafa wuxuu zina iyo khaniisnimo ku sheegay maalan haadaakan qadfigu waa marka zina lagugu caayo dhuuldhaaf gabadha lagu caayo ninku dhilalnimo lagu caayo ayaa la yidhaahdaa ama wixii ka sii daran baade zinada iyo iyo khaniisnimada somalia agtida kee daran maya maya ta kalaa daran middan kale waxaa weeye waa dembi wa agtooda laakiin aad ba oola yaabi mahayaa laakiin haddii leeda baashii uu baydan waday buu ninku ku aafaysan yahay xataa salaanta kaa qaadi mahaya salaanta kaa qaadi mahaya farahday ka wasuusayaan wax walba ka carari waxaa taabataan nijaas ah waqadafa haada asagoo kan jaa'ifeeyo oo zina ku sheegay iyo wixii la halmaala wa akala maala haada kan maalkiisa cunaba imanaya wa safaka daadiyey dama haada kan kale dhiiggiisi daadshay wa daraba haada kan dhurbaxo garaacay miduu u gacan qaado miduu dhiig ka daadsho miduu caayo mid aflagaaday xumaano fara badanna waa wataa fa yucطaa waxaa la siin haadaa midkii uu caayay min xasanaati xasanaadkiisa wax laga siinaya wa haada kii uu qadfayna min xasanaati baa laga siin kii uu maalkiisu cunay waxbaa laga siin kii uu dhiggii daadi laga siin kii dhurbaaxay waxbaa laga siin dhurbaaxadu waxaa weeye waa in laqisaas ama cafis lagu dayn maayo dhurbaaxa yaroo ninku feed iska daa ku feedhahaya wallahi ilkaankaad sheekada waaweynka weta taa iyadu way weyn tahayba dhurbaaxada waxaa la rabaa in lagu dhurbaaxda iyo iyo waxaa weye in aad cafis dalbata mooyeen sino ku dhici nabigu wuxuu uhi fain faniyad hadday dhammaato xasanaatu ninkii daalimka xasanaadkiisa ay dhammaadaan qabla an yuqda intaan la dhammaynon laga gudin maa calayhi dembigii sarre uu geystay ukhida waxaa la qaadayaa min khataayaahum dadkii uu dulmay gafkoodii baa la qaadi wax laga qaaday faturixad calayh kii kalaa la saaro lagu tuuri mar haddaad buuxsantay ritagaada waa ciiray meel lama mari karo jidka saraad ma gudbi kartid xamuulkaadi ka badan baa ku saaran uma urixa fi الnaar kadib naarta lagugu turay ciidan biاllah ma dulmi baa maya waa cadaalad walaa taziru waasiratun wasra ukhra uma daliishan karta xadiidkan ma dhihi karti siday bacdu mujrimiin yidhaahdeen wuu ka hor imanaya soo ka hor imanaya adduunka marka la joogo dulmiga aad gasha see lagaaga goostaa ama waa lagu cafiyaa ama waa dendhowdaa aakhare haddii la tago hee hooyadabaad cafiyayni kis yaroo ajiraad u baahan tahay in yaroo xasanaa seed ku hashaabaad raadinaysaa saa darteed aabbaha iyo hooyada iyo xaaska carruurta dhan baad ka cararaysa nabigu wuxuu ihi maalinkaas dirhamiyo dinaar ma shaqeeyaane waa maxay ama ruuxii aad dulmida waxaa loo qaadaya loo goynayaa xaqiisii waxaa loogu goynayaa xaqaa xoolahaadii ama dembigiisaa lagu saaray hadaa walcad ama waad bixin ama waa lagu saaraya aa lagu saa adaa haaysa waa dembi gashay kullu nafsi bima kasabat rahiina wey adaa kasbaday soo adduunka maadaan idan aakhare waa in gooy si lagaaga goyn ama ninkan xoolaad u celin oo xasanaada ah. ama dhib asaga haystay ayaad qaadaysaa wax udhexay ma jiro ama dhibka haysta iga qaad oo kugu gud dhibka aad ii ama xoole isii xooluhuna waa xasanaadkii dhibkana dhib baa lagu gudahaya waa cadaalad wey hada huwa alcadlu wاlmiisaan rawaahu muslim baa xadidka wariyey markaa la iska ilaaliyo saboolku marka iyo caydhu waa saboolka aakharo waa faqiirka aakharo وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وxuu نبgu إنما أنا بشر qasru qalbinba balaaqada la yidhaahdaa qolyihii aaminsanaa in nabigu uu callaam اlhayb yahay oo aybku wax walba og yahay buu nabigu baabi'inaya beentiin wey buu leey inama ana bashar mawsuufka oo maxamed ayuu wuxuu ku soo koobay fi lbashariya nabiguna tilmaamo kaluu leeyahay inamaa anta mundir raxmo weeye waa bashiir waxyibaa ku soo dega haybka wax badan baa laga ogeysiiyey sifaadkaaso dhan nabigu waa ka tegey inamaa ana bashar wuxuu baabi'inhayaa waham iyo dacwo baail oo la sheegay buu nabigu baabi'inaya qasru qalbin baa la yidhahda fi lbalaq inamaa ana bashar anugu waxaan ahay bini aadam baan ahay khalqu min khalaa'iq illaahi baan ahay bal antum basharu minman khalaq baa nabigu ku jiraa buu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam xaggee bashar waxaan ku ahay inaan dhegaysto dadka doodaya markhaatigoodaan qabanaya dhaartoodaan qabanaya daahirkaasaan ummadda ku xukumaya isagoo marar badan nabigu ay u bannaanayd inuu ku xukumo baainka haddaynu soo marray isagoo xukumay fi lbaain ka daaya hanii'an lahu biljanna ma aha walaysa fulanu min ashuhada wainama huwa min ahli الnaar licabaa'atin qadqal haddaad soo maraysa ninkii mid cam ahaa idan hardhaco sidaas w wainakum idinku oo qudaada iyo xukaamta xukumkay xukumaanoo kale layga raba inaan xukumo wainaku idinkuna takhtasimuuna ilaya waad igu soo garramaysaan waad igu soo doodaysaan xadiidku qisu niman ree yamaneedoo islaamoo qiimo badnaa ayaa masjidka nebi maxamed amin bacda duhura ku murmay xoolay isku qabteen dhaxal isku sheegteen doodii tagtaagantay gurigu umusalim joogay warkiibuu nabigu maqlay wuu soo kacay wuu yimid nabi allow taasaan isku haynana kale xukun bay yidhaahdeen uu isu dhagaystay dhul bay isku hayaan mid wuxuu leey aabbahay baa ka dhintay gudhuka aabbahay baa iska lahaan jiray dhaxal baan ku helay mahaatiyaalkeenso laba makhraati buu soo istaajiyey kanna muxuu leeyahay anaa iskale aabbahay baan ka dhaxalay yaa kaa maraga laba kaluu keenay oo kulli cuduula dhulkiina midna gacantiisa kuma jiro nin kala haya idan taarikhda markii la baaray oo wixii axad lahaa waa la garan waaye ma ninkan awogii baa lahaa iyo aabbihii waa la kala saari waaye laakiin ninkaas wuxuu ka markhaati kacay uun dhulkan inuu hebel aabbihii ka dhintay kii kale wuxuu dhi aabbihii baa ka dhintay dhaxal bay isku qabteen anaa dhaxli anaa dhaxli laba markhaatina waa keeneen hawshaanu nabigu xadiidkaanu marka u sheegay innamaa ana bashar wainakum takhtasimuuna ilay walacalla bacdakum barhkiin waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay alxana mid ka aftahansan ka caddayn og bixujatii gartiisa min bacdin barh kale qolyaa afmaala oo musiibo ah oo dhihi waxay ku hadlahayaanba ma meel baa loogu qoray oon ii dhahaynin dhabma qur-aan buu akhrinaya waa maxay midna isku aadin maayo xoqosha een een iyo candhuuf iyo caliyu daadiyu bilaabahaya indhuu caddeeyo war maxaad leedahay fahmi mayso wuxuu sheegay adaa u tostoosiri ibnusaasaad ka wada ahaa ilaan qaadiga looma ogola ninku wax u saxo laakiin waxaa loo ogol inuu fahmo wuxuu u jeedo ruux war masaasaad ka wadaa nabigu tii buu ka hadlay an yakuuna inuu alxana alxana wuxuu ku fasiri doona nawi aclama laakiin fasirka nabigaa ka fiican oo riwaayo kale an yakuna walacalla bacdakum an yakuuna ablaga min bacdin waa hadalkii nabiga wey tafsiirkaasaa ka fiican aclama ma aha ablaga wey nin walba wuxuu ogyahay buu la soo shirtagaye waa maxay nin walba wuxuu doonayo siduu u cabiri lahaa baa lagu kala afmaalsan yahay ilaahay la kala beryo og baa le erayna la kala odhan og eraygu nin baad moodi in aan meel loogu ku dhabaabicinayo oo cod malan oo carabkiisu toosan yahay oo xujada sideeduba qabanay an yakuuna alxana inuu ka aftahansan yaha laga yaabaa bixujatihi cadaynta xujadiisu u cadayn min bacd bar kale gartiisa bannaanku sheeganaya ninna waa gorya ciil weeye waxba iskuma aadin karo allow sahal ninna waa afmaal nabigu wuxu alayh salaat wasalaam faaqdiya aan u xukumo kii aftahanka ahaa naxwa mima asmac ama naxwa maa asmac wixii aan maqlay wax ku aaddan baan wax xukumahaya ilaan kii warka toosiyey ee isku aadiyey ee xaajada iswaafajiyey waxaad leedaha lelah kanaan run sheegahaye waad ugu jiidaysa riwaayo kalaa caddaysay oo fa aqdiya naxwa maa asmac caddayso waxay tidhi faaxsibu annahu saadiqun faaxsibu ow faaxsabu labadu waad akhrin kartaan bay ila tahay annahu saadiqun faaqdii lahu bidalik inuu run sheegayo oo asagu saxan yahay kana u beenaala yahay baa ii muuqan markaasaan ku jiidahaya nabigu wuxuu la socda hadda xukumkayga aan idiin xukumay een cuskada daahirka iyo hadalkiinna iyo makhaatigiinna iyo dhaartiinna yaan lagu kadsoomin faman qadaytu lahu ninkaan u xukumo bixaqi aakhiihi walaalkii xaq uu leeya aan u xukumo oon mararkaan qabtay aan ku xukumo ama dhaartiisa ah falyaclam ha ogaado inamaa aqacu la waxaan u goynayaa ninkaa u gooyey min anaar gabal naareed baan u gooyey qaadi baa ii xukumay dowladdii baan ii xukuntay maxkamaddii baa iigu jiiday waxba kama jiraan xukmu اlqaadi laa yuxallil اlxaraam qaadiga xukunkiisu ma banneeyo xukunkiisu daahir buu khuseeya baatin shuqul kuma in muslimiintoo dhan muslimiinta meeshaa joogo ama beledkaa joogo dhanba ay kuu xukumaan inaad saxantaa laga yaabaa cind allah inaad ka tahay daalim faajir ah iska ilaali qaadiyunku khaldan weeye waa masala ijmaaciya walam yukhaalif fi dalika ila aba xaniifata fi اlfuruuji wاlabdac la fi اlamwaali wاlxuquuq warka abu xaniifa iga dah hadda tabar uma hayo xadiidkan waa xuja qaaطica wey riwaaya la socotay intaa dambe fainamaa aqطacu lahu waxaan u goyoon siiyey qiطcata min الnaar falyأkhudha aw liyatrukha baa la socda xadiidka riwaaya min riwaayaatihi haddaba sa hadday tahay oo naar aan u jaray naarta ama ha qaato ama ha ka tago intaa markuu nabigu yidhi labadii saxaabi ee beerta dhulka isku hayay mid walba ugu baroortay midba wuxuu yidhi kii mudaciga wuxuu nabi allow asagaa iskale anigu bes ba iga tahay kiin wuxuu ihi naartaa sababtood anuguna ma rabo bes buu iga yahay manaad naar ii goynaysa anna kuma jiro mid bal miraad iyo ohimbu waa dad iimaan laha dee diin leh markhaatiyaal buu haystaa u marakacaya isagoo inu le kana muxuu haysta markhaatiyaal laakiin ma nabigu waaniyey oo xaqiiqada taabsiiyey waxay idhaahdeen iimaan bayla nabi alla waxay dhahan bes buu iga xaqii waan u cafiyey waxba kama rabo ha qaato hataa haddaan an laha ha qaato kii kale sidoo kale uu yidhi miraad bay isla rogeen labadoo diba nabigaa isku yeedhay kaalay mar haddaad saad yeesheen dhulkii kala qaybsada buui laba islee ka dhiga markaad laba islee ka dhigtaanna ku qori tuurta waxaa laga yaabaa mowt marka la kala qaybo dhulka qayb inay cararsan tahay xagga biyaha xigto qaybna ay ama caraseel ama gabaadiir ama biyaha ka fog qayb inay dhir badantao geedo badan tahay qayba ina idanna wuxuu horta laba islee ka dhiga kadibna ku qori tuurta markaad qori tuurataanna isu cafiya oo waxaa jiraan wx agga kaa jira cafis weeye anuguna cafis weeye nus iyo nus u kala qaata saasuu nabigu u kala xukumay xadiikaa w adiku xadii culus wey qisadaasuu lahaa muttafaqun calayh marka dhul iska ilaaliya xuquuqu naasna iska dhowra alxana waxaa wey ay aclama waxaana ka fiicanma in lagu fasiro ablaqa lagu fasiro ayb aw alsana riwaayo kalana way ahayd walacalla bacdukum an yakuuna alsana ablaqa baad soo marteen nabiga calayhi salaa maslada aan u laabanno inamaa ana basharun saddex qodobo ku kooban wakhtiga baa dhammaaday qodobka koobaad nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xukumkuu ridayo waa saddex mid ka mida fii ma fiihi nasun laysa fiihi nas maa fiihi nas ayaa waxaad u qaybinaysaa guud iyo nas khaas ah waa xood weeye aan soo gebagabayno nabigu calayhi salaatu xukumkuu rido hadduu nas leeyahay hadde kuma khaldami karo kuma khaldami karo waa macsuum leannu wixii loo waxyooday nabigu ma garamari karo mana khaa'imi karo mana dhici karto mana qabato oo mana cunanto ilahay baana ka ilaaliyey taas waa wixii nas leh aayad waxyi nabowi ah uu ka yaallo waxaa kuu soo hadhay arrimaha nabigu uu ku ijtihaaday asaga la qumanaanshihiisa iyo caqligiisa iyo garashadiisa uu ku xukmo laa nasa fiihi sida xadiidka umu salma inamaa aqdii baynakum bira'yi fii ma lam yunzal calaya fiih nabiga inoo sheegay fi saxiix wa fi sunan cafwan fi sunan inamaa aqdii baynakum bira'yi aniga ijtihaadkay raggaan idin kula xukumaya kee goormaan ra'yu nabi allow iskanaysaa iyo ijtihaad fii ma lam yunzal calay kaa hore marka naska leh laa yakuunu ilaa waxyan macsuuma kan dambe ijtihaadkee naska aan lahayn nabigu waa asiibi karaa oo xaqiiqada waaqicu ku habsan karaa uuna la waayi karaa markuu la waayo waa la saxaaya walaa yuqaru calى khaطأin أجmac الculamaءu أna الnabiya laa yuqaru calى khaطأin إidan اجtihaad الnabiyi waa macsuum ima اbtidaaءa أw intihaءan nabi maxamed marka ma khaldamo laa fii qaضاءin walaa fii xukmin sharciy limaada ama nas bay leedahay oo waa macsuum ama nas iyo daliil ma lehe laakiin nabiga ku ijtihaaday aqoontiisa iyo xikmadiisa iyo fahamkiisa diineed iyo caqliyeed iyo xaalad qiimayn nasna ma hayo nabigu hadduu gafo waa la saxaaya xafa allahu canka lima adinta lahum baa laodhanaya lowlaa kitaaba mila lamasakum fima ahadtum baa laodhanaya waa la saxaaya xabasa watawallaa baa laga leeyay kada idan nabigu waa macsuum ay laa yakuunu khaطa'an ima ibtidaa'an aw ma'aalan waintihaa'an idan nabigu waa macsuum saasaa laga wadaa maxaa kuu soo hadhay tanoo kale qaadi weeye tan khata ma aha qaadi baan ahay qolyaa ii soo dacwooday markhaatikeen baanay muddaci sheegte lagu sheegte shaahid marakaca sheekh xukuma iyo maxay dhaahdeen kii shanaad sheega dee afar baan idiin sheegay kii shanaad sheega waa iska soo taagantihin soo maa annagu aan daalay meesha saan wax u sheegahaye shar madoono fuliya oday daacada waa inuu hawsha nabadoon u xukumo idan dhaqankan dhaqan remiyibu iska ah mogta maxkamadmaynan lahayn sheegto waa muddaci lagu sheegtana muddaca calayhi shaahidka marakacana waa bayinadii sheekh xukumana waa kitaabka rabbigay iyo ciddii ka hadlinaysay maxaa isu soo hadhay hay'atu tanfiid oo shar laago fuliya shar madoono fuliya waa nin daacada hadduu odayga xaajada qaadaya uu khaan yahay ummadda asagaa isku baabi'inay hadduu kitaab ka beensheeg ada mushkilo kale wey idan qaadigu haddii uu cuskado bayino iyo makhraati ama uu cuskado dhaar oo nimanka marakacaya beenaalayaal yihiin oo kan dhaarta uu been ku dhaaranayo qaadigu wuu khaldama lama odhan karo laysa khaa'an kaagaf ma aha laysa bikhaa'in maxaa yeelay in la cuskado makhraatiga la qabto waa masala ijmaaciya waa xukun maqtuuca haddii qaadigii xaakimkii la yidhaahdo aan wax sheegto oo mara keenso oo markhaatiyaal keensado cadaaladu uu duri karaa hadduu wax ka og yahay hadday nimanka cuduul yihiin markhaatiyaashu oo markhaatigaa uu qaban waayo qaadigu waa gaal waa kaafirun bilijma asaga gaal ah la soco alictimaadu cala الشhahaada cala albayina الsharciya in la cuskado waa xukmu maqطuuc min الshaaric in yemiin la cuskado fii bacضi اlxuquuq waa maqطuuc min الshaaric nabigu inuu xukumo u cuskado waa waa xukm qaطci ah laakiin juز'iyaadkii hadday bayinadu ay cudur qabtay ama dhaartu ay been ahayd qaadi waxba looma haysto laa ima caley lamana odhan wuu khaldamay tii buu nabigu ka hadlahayaa idan midkaan nabigu shuqulkuma laha khaladna lama odhan karo middii naska lahaydna hadda waad garateen middaan naska inay ra'yi ahaydna hadduu khaldamo wayba yar tahay waa naadira waa la saxaya faالnabiyu ma marka jumlatan watafsiilan waa macsuumun fi اlaxkaami الsharciyati ima ibtidaa'an wa ima intihaa'an waa ay fahanteen bay la tahay masaladaa ninkii khilaafa hoosta ka xariiqa muslim ma aha iska ogaada ama waa nimaan diinta fahansanayno afgarooca si mid xamar ka dhawaaqo ummadda wareeriyey وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صل ل سلم lan yazaal الmuؤmin ruuxa muminka ka zuuli maayo fii fusxatin min diini ay fii sicatin min diini inuu waasicnimo ku nool yahay oo diintu waasac u tahay oo dembigiisa la dhaafahayo oo jannadiisu ay diyaarta hadduusan xumo samaynin maa lam yusib hadduusan ku dhicin daman xaraaman dhiig xaaraan uusan daadinin dhiig xaaraanna markaa daadayso adduunka baa kugu cidhiyami diinti baa kugu cidhiyami towbadaadii baa qiilqiilgeli salafkaa ka murmahaya nin qaatilu nafsi lmumini bikhayri xaqin towbad ma laha naar buu ku waari baa laga murmahaya ahluqibluhu ka murmahayaan hawshaadi waxay gashay god khatar weeye marka xadiidkii kalea marka lagu fasiraa wadaadda waxay leeyihin xadidka wuxuu la yahay laa yazaalu lmu'minu mucniqan saalixan ruuxa mu'minka inuu qoor dheer yahay oo nabad qaba ka suli maayo oo luqunta uu taagayo maa lam yusib daman xaraaman fa idaa asaaba daman xaraaman ballaxa haddaad dhig xarana daadiso yas baad dhahaysa waa duuman ninkii cumadu u taagnaydee meelaha marahayay yaa lagu gaadahaya meesha yaa jooga dakani hebel waayo ninka aad buu ii fiirinhaya meeshu ma afdhiiga ishiisaan ka shakiyey yuuy horta waa qoyskii ree hebel u yihiin qolyuu dakanada ka qabay waa dhagar qabe kaada almuriidu an yaquula khuduunii waad maqasheen bayla tahay marka dimaau naasna iska ilaaliya xaquuq naas iska ilaaliya gacantiina ka adkaadiyo afkiina an khawla binti amir alansaariya wayuqaalu khawla binti qaysna waa la yidhahda gabadha magaceedu waliba caan waxay ku tahay khawla binti qays alansaariya wahiy imra'atu xamza bn cabdidalib wey radia allaahu tacaala radia allaahu canhu wa canha xamdana allaha ka raali noqdo gabadha khawlana allaha ka raali noqdo qaalad waxay jiri awla axaadiida waxay maqashay adaa ka sheekaysa qiso kale kaga sheekaysa waxay tidhi markuu nabigu soo hijrooday oo wax yarba la joogay xamsaan guursaday tidhi xamsa xaaskiisii waa gabadh ansaariyad ah xamsa nabigu hadda aad buu u jeclay adeerkii waad garanaysaa meeshuu la istaagay nabigu marka ama galabkii ama aroortii maalin walbuu soo booqan jiray xamsa asagii xamsaa sheekaysan jiray axaadiistuu nabigu xamse u sheegayo ayaan qabsan jiray ta anuguna gabadha nabiga u keentay raashinka faraha kaga gubtana iyaday ahayd haddaa idiin soo sheegayay ee nabigu bani aadamsina kuma roro qabow iyo kulayl ha iyo wuxuu leeyahay kaha iyo xaaxbu ku haya marka nabigoo la jooga oo xamse xadiidkan u sheegaya ayay maqashay xadiid dhowray qabatay gabadhii weriso weeye albadaadatu min aliimaan inay werisaan filayaa dhib male xadiid dhowray leedahay daarudni baa iska lelada adiiku wuxuu hi bukhaari xadiidkan gabadhan khawla binti aamir annagu aad uma naqaaneen hadday khawla binti aamir ay gabadh kala tahay hal wadaadoo taabica wax ka wariyo jahaala ku jirte waa in laga fiirsado khawluhu hadday khawla binti qays tahayna wuxuu hi fa xadiiuha mashhuur waana saalix in lagu soo saaro fi saxiixayn waxaa leeyi waa taqaanay daaraqudni ansaabtood ku fiican tahay hadalka maxaad u labalabaynaysaa gabadhu khawla binti aamir iyo hawlata binti qays waa imra'at waaxida zawjatu xamsa weeye alansaariya saas darteed bukhaari warka wuu og yahay daaraqudni warkiisa gadaal ka soo horceleyay waxba laga soo qaadi maayo qaala wuxuu yidhi samictu rasul sal slam yaquul asagoo aan maqlay ina rijaala waa awalu xadiidi cinda axmed waxaa weeye ina dunyaa xulwatun khadira xadiidka axmed baa dhammaystiray fii awalihi fii musnadi cafwan ina dunya adduunyadu xulwatun way macaan tahay khadiratun waa cagaar man akhada bixaqiha buurika ninka ku qaata adduunyada xaqeeda oon xaaraan ku dhicin oo si xalaala ku raadsada waa loo barakayn ninka xaqdara ku qaatana waa ka waina rijaalan ina اdunya xulwatun khadira waina rijaalan sidaa way riwaayada axmed ina rijaalan ragbaa yatakhawaduuna ku tamashalaynaya ku dhaqmaya ku tasarufaya fii maal illaahi ilaahay maalkiisa ay fii maal muslim maalullahi waa kee oo maalulmuslimiin waxa ina salmaan uu sameeyo oo waxa ina zaayid shayaadiin alcarab shayaadiin alinsi waljinna ay sameeyaan waxa meel walba ka socda waa kuwa islaamka sagan kenya jooga waxay idinku sameyn siyaasiyiinta ah kuwa soomaaliya jooga yatakhawaduuna fii maal illaah alkhawd fi lcurfi shaaric waa maxay waa in hantida ama hadalka la dhumbado biayri xaqin xataa yahudu fii xadiiin ayri ina rijaalan baa yatakhawaduuna dhumbanay ay yatasarafuuna fii maali laay fii maali muslimiin hantidii guuda muslimiintaay ku ciyaarayaan say doonaan bay u maamulayan ninka doonaan bay siinayaan kii mudnaa bay u diidayaan carruurtoodiyay u qaybinayaan hanti muslimiin maxagee aaday waxaa ku ciyaara siyaasiyiin qaybna kursigooday ku laalooshaan qaybna faamilkooda iyo danahooda iyo khamradooda ayay ku bixiyaan muslimiintana gaajo u dhammaanaya biayri xaqin xaqdarray ku maamulayaan falahum الnaar ywma اlqiyaama nabig wuxuu naar baa quwaaxaysa maalinka qiyaama rawahu اlbukhaari bukhari baa xadidka wariyay marka xaqu naas iska ilaali waxaana usii daran xaqa caamka midka khaaskaaba dhaama hantidii dawladda hantidii muslimiinta dhul iyo waxay doona ha noqotee iska ilaali shilin hadday dawladda kugu lahayd waa inaad bixiso dowla islaamiya inaad gacanteeda ku sinto qole waxay aaminsan yihiinba danta guud in la boobo yaa dhaanta xaqa aw xasaan been hal inuu ku qabsada inay ummadda muslimiintaee degaankaa degaan akhra kuu soo shirtagaankee daran xaqa caamka haddana iska ilaaliya wallah subxaana wa tacala aclam